wajuudan alu magacaaba sid qaali waaye oo thamiin ah oo laga hela badaha laga helaa wamurjaanin waaye wacaqiiqin waaye wadaburjadin waaye wafayruusin waaye fayrusjin waaye wazumradadin waaye intaa nooca layihaha yani nafiis waa badan yihiin intaas kulli wixii weel laga weelkii laga suubsado yani xalaal waaye yaxilu ay gala fatay xalaal waaye nafiis waa ka qiimo badan yahay dahabka yani yaaquud waa ka qiimo badan yahay daymanka waa ka qiimo badan yahay daymanka fooq caqli waayo qiimadiisii marjaanta qiimadeed yani waxaa waay shay gacan camal waayo oo badda kasoo baxay geed waayo gacan camalo farafara qabo oo kagaduudoo nuuraayo way ka qiimo badan yihiin halkii hawaas jooga jusurka kamid eh waxyaabahaas weelka laga dhiga xalaal waayo waa banaayahay maxaa jiri kan maxaa loo xarimi waan kana maxaa loo xalilin fiiri waana qayma badnyi qaymada ma fiirihaye waxa oo isku faanka kiilaayo faanidan ba ku jiraa kan laftiisi faan waa keela hoyala waa leeha isku haya waa kaas kanne fil adari mana qabano kana waa leeha kan hore waxaa loo xarimi nahyigaasoo arooray yani kuwaan waxaa loo diidaa israafka muuqahay maaa dadka badi ma yaqaanin aw yaaqud yaa ku kasa anigaa wadana afraadtiisa shaqata nin kasta dhulkasa xilmi suumaayo burdi aan badana dadka baadiya dadka caamka ma yaqaanin ma yaqaanin haddii kufaaritaanba kufaari karta maxaa yeele mabala kasaayo cad cad deeman deemanta waa cadde ninka kasaay kasaa taa daraadeedii yani khayolake khuyalaheedi waa yaryahay kan waxaa ku jiraa nahyi xadiidkana waa jiraa isku faanna waa ku jiraa isku faal ninka imika dahabka iyaaaaadki w weel adka dhigto galaaska wii dahabka haysa yaa ku khafaan waaye naagahii kaleeta oo himaadiin oo maal aan qabin iminkii arkaan ninankoodi waay leein qaadiyaalkood dahab waaye waxoota qalbiga waa ka jabaa inti waxaasana qalbooda waa jabaa waa le dadka nimankooda maxaa yeelaa maxaa yeelaa galaaskood dahab waaye baaqolyaalkoodi saxmukoodi waxoodi dahab waaye leeyahay haye qalbi jab a ku dhacaa minink ninka maxaa yaal maas janadii aa lasoo hormariya janno camalgalkooda lehay kana waa kufaanaysaa kan minankaistigtina faanad qoa hayolaa hayolaa shaafeertan aa kusugan shaafeertan macnihiisi waxa waaye socodka osaa loo socaayo macnihii tahayulka waxa waaye ninka dadka mutakabiriinta camal iska weyn dadka akaabirta iska weynaysid weynaadka ku camal intibaa dadka waa weyn adduunka waa weyn camal iska dhig jirta camal laakin xaaraamaa laga dhigay maxaa yeele fuqaraa ku qalbi jabaayaan taas raadda la xarimay insha allah weli baasi faajo faajo xadiis badana himid yani oo keenaayo nin dhahaya jira akli lala shuur bilala yani alhili akli manudarin yani daud dahri kamida tahay xadiiska wahaayaan xadiis kalaa la wahaaya insha allah waxay yihiin waa isfaa'ideynaa waniirooya inti oo bilaabtihiinba iskaba barta وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم حرم سبحان الله لا إله إلا waxaan kusoo jirnay xiligaas oo sheegnay wasiilatu lwasiilatu thaani waxillu waxaa ahaa isticmaalu kula inaacin daahirin ilaa dahaban wafidatan wayaxrumu wakada waxaa lamida ah. waxaan kusoo jirnay shaligaa isticmaalu kula inaacin daahirin weel kas walba oo daahira isticmaalkiisii iyo samaysashadiisii xalaal waayo kulu ilah ilaah oo daahirin oo daahir ah ilaa dahaba wafidatan qalin iyo dahab maahane fayaxrumu kuwaasi isticmaalkoodii xaaraan waayo wakadaa waxaa lamid ah itikaaduhu samashiisa waa lamid ah waa soo suubinaya maxaa yeele iyada qaacidadeedii suwarta oo keliyaa bandhaweynka milama kuwa gaaraysaa suwar waxay ka baxayso laakiin iskastaan wadaheena insha allahu anaga maqaane xasuusan xasuuskan ku sheegi doona insha allah wakada itikaadoona waa lamid xaaraam waayo dahab iyo qalin la samaysto wayla laga yeesho oo la iska dhigahayo waa isticmaaleynin oo la keydsahayo meyskaa saar saaraysaa armaaja gagaashahaysaa adhigahaysaa usan xaaraam le waayo maayel yoon la dhigi doontaa way kala maaye qaada halkaas ba kusoo bixiya dhanka halkaas ba kusoo bixiya ila haddayaale inka iska isticmaalo halawit ku cumbaareyna taas xaaraan waay shale asaxiix hmm. <coughs> wayaxilu waxaa xalaala almumawahu kii la dharoobay weelkii wayaxilu waxa xalaala alinaa weelkii almawah oo la dharoobay fi lasaxi manaqawano <coughs> kii la dharoo way wanafiisu kii nafiiska ahaay waxyaalka fi fiican oo qoraxda badan si weelkii laga suubiyey yani laga suubiyey jawaahirka laga suubiyey juharka gaduudan juharka cad jaaquudka yani zumradka barjadka ka cagaaran lalahiraa weelka laga suubsiyo subsaa maalka babatay oo meel ay geeni waayeen kaasne wa xalaal usla weelkooda fil adari manaqawano maakii oo dubiba latubibi tadbiban bidahabin dahab dahab lagu tadbibiy oo fidatan fido labadaasoo kabiiratan weyn liziinatin ziina daraadeedi xarum xaaraam waaye maho sagiiratan tanyarna biqadri lxaajati wamaa dubiba kii la dhejiyey wamaa dubiba kii la dhejiyey ma dubi baa kii la dhejiyey ma kii taxriimu dabati dahabi muطlaqan ba wamaa dubiba kii la dhejiyey bidahabin dahab lagu dhejiyey oo fidatin fida lagu dhejiyey dabatan dabadoo kabiiratan oo weyn liziinatin ziina daraadeedi xarum waa xaaraam iyuna daraadeedii dhejinta oo la dhejiyey xaaraam waaye bidahabin wamaa dubiba wamaa weelkii oo dubiba la dhejiyey dubiba la dhejiyey bidahabin bacdeedii luu dhejiyey oo fidatin dabbatan dhejin la dhejiyey ma aho kabiiratan oo weyn xaruma xaraam waaye zinatan xaruma xaraam waaye dabatan dabiba dabatan bidahabin imaam nawowi waxyaabaha hadda oo naxw oo naxwo ahaan naxwadiisna ninka wax ma jirine bini aadam waaye yani isticmaalka cilmigiisas ku waxaa la leeyaha ma dubiba ma dubiba dubiba kii la dhejiyey oo bidahabin dahab lagu dhejiyey weelkii dahab lagu dhejiyey oo fidatin dabbatan kabiira dabbatan kabiira <coughs> hmm. daba maxaa nasbiyey hadda dababa a loo nasbiyey waxaas la tooyay haddaanay masdar oo ficilkiisii loo kordhaba isla mid yahay tanay maca dalika tawasocle ku jira tasaamux ku jira ah maaha tadababa tadbiiban meeshii oo ilaahay kira camal waaye وklm اllah mوسى تkliima taas waay aed yani masderkeedii sidee ficilkiisa laga soo a qyaaskeeda saay qur-aanka waa tabatl ilayhi tabtiila tabatlan yani maxaa aed i med ambatn in batl mah me laga rab allah ambataku min ardi nabatan qiyaas waxaas ahay imbatan sal marka sheeka meha masderkan ficilkan dababa tadbiib dabatan yani dubiba tadbiiban as ahay qiyaaska dubiba dabatan tadbiiban as ahaa lahay dubiba kii la dhejiyey tadbiiban dhejin oo la dhejiyey xagga naxwi ahaa waaye maxaa laisku dhaafaya male sheekh nabaabi samay weynaayaa lasoo dabagalay haye khatar waaye marki fuqahaa jisgimaali khatar waaye marsi marki sheekha sheekh nawaabi radi allahu tacaala canhu markiis naxwaha barasha asgali waxaa sheekh u tagay ibn malik saaxib alfiyah ninkii lahaay sheekha markis tagay sheekh waa ixtiraami bay dhan asku dari malo rajulu min alkiraami cindana malo xaadirun malo rajulu min alkiraami cindana marki imaam nawi u tagay oo barashada asu tagay misaalkaas geliyay rajul rajul oo min alkiraam imaam nawi isku jeediyo sheekhiis malik naxwiga imaam malik ibn malik ibn malik n maxaas ahay dababa dhejin oo dabatan asheeka astiri qiyaaska waxaas ahay tadbiiban hay mala yeeline tawasuc ahaan waaye maxaa yeelay meehan waxay u tahay asal waxa waaye iyada ismu masder ma aha masder ma waa ismiceen dabatan waa ismuceen sheegan ismiceenhaasyahay saanas sheeganaysaa labadii waa ismaceen waaye nasbadeedii masdar ahaan ma ahaa ismaceel waxaa is aalahay dababa tadbiiban as aalahay hadda dabata waa ismaceel dababa oo laga dhigo yani looga dhigo masdar looga dhigo ma aha waa ismaceel yani insha allah waa soo marka bidahabin bacdeedaa kusoo xigtay sheeka waxaa siri bidahabin duul waxay leeyihin nascu lhaafid nascu lhaafid خافض الونس بدهب دهب دولس بساس خافض بعض عمها ضبطها سبع الخافض عمها كلها بمعنى من ومن ذهب لي سبع الخافض مع بعضها وبين الخافض بمعنى من لقى ديو مع ذلك مع ذلك حال واي من ضبط لقى حالي النكرة نكردان أو ضبضاء أو ود بسيسي أو عوسي سي إنا يعني حال إنا غطو maxaala waa ka hormari daahirka waas aa lahay sifa aa laga dhigi lahay waa kusociyey sifay aa lahayd waa laga bedeli marka le man caadaa lii waliyan marka camal waaya xadiiskii qudsi ahay man caadaa lii waliyan markino weligu bal dhahayo man caadaa ninkii oo cawdleysta weli weli weliyan xaal asyaa laleeyahay maxaa yl idaa hormartay qaacidada naxwiga waay markay hormarta waliyan lii aad man caadaa lii waliyan lidiyaamsimo taa daraadeedii waliyan xaal waxay naqalheed sifay naqalheed yani weligo li an isugnaadi taa camal waaye man caadaa lii waliyan camal waaye maxaa yeele idana waxaa la hormariyey taas macnaa hadda xaala waaye maxaa laleeyahay ba'da markaasi waxa waaye ba'daan mulaabasa a laga dhigaa mulaabasa a laga dhigaa maxaa laleeyahaa dabatan bidahabin multabisatan xaal ay tahay too lagu dhahay bidahabi dahab lagu leehay taas ya naxw ahaan haddii macnaha as ansaxo ah ciraabtana ansaxisaa yani waa gagabsad insha allahu taala hela baro ilah baro mulabisatan xaal ay tahay amase multabisatan xaal ay tahay bidahabin dahabtoo lagu leehay dubiba maxaa ahayd tadbiban ma laga midoob taana walahay tawasuc waaye hadda waa daabaysani maxaa yeelay iyada taan ihaam ak imaha haddii nas nascu lkhaafi ihaamkaas keenaayo mawjuud ti horas ku yahay marka haddaanay mehan waxaa laga dhigi ba'da mulaabasa markaasay ihaamkii waasto waa yaraadi calaa kuli xaal naxwa naxwa ilay ahaan sheekoo sheekhay ahaay sheekh khaliif naxwaha saa sheekay gadaalhay walahda an sheekh hadda baab sheekay sharcadda waaye alxamdulilah naxwa aalaadka badrigiisi gadaal sheekh khalifa alfiyaha iyo sheekh xuseen askar iyo ninkii makaxasti waaye ogaadeyna saaxib bacdii waxaa sheekh yahiisi dhehi jireen sheekh yahiisi waxaan la kulmay sheekh albaarud alla u naxariis waxay tiri ninkaan adkaysi ninka cilmi badnaa lahay male aakhar sheekh abubakar hataa waa isku sheekh naqani waa imaa jiri milkiyaa joogi jiri axaadiista sitada xoogeeda usaa sheekhay waaya sheekhay sheekhay waaya yani aad anoo soo haatinin waxaana mutawaadicna u ahay addunya kumajiraysa waxaa imika sir xamar anoo qur-aanka ba akhaanina imik bas waa fikriye xaalaysa owliyada xamar weyn yaa waaya qalbigey waxaa unaka xabniyaa siri shacdaan suufi xaggaas waxaa laga dhahaa shacdaan suufi calamqaadiriya hadla bartee sidii markii aroos la guurihaayo markii wax lasku bihaayo kelilah ya cabdalqaadir she cabdirasul cabdiraxmaan inaxaakum bacdaas inaan waabaxaya sidii wax qur-aan ba taqaani sayeleysaa qabri sheekhan kaliya sida cabdiraxmaan inaxaakum kudacaystasamee fadhiis bilax bil ameerku halweeya qur-aanka waxaa soo baxay xaafid oo macalimiinta ka badiya amir axaadiis hoos uu soo bilaad oo soo bilaabi kara ilaa kursi fiican isu yahay siyaable siyaable siyaable saahay ayt lafteed daqiiqas kuma sheegaayo waaa sida ku fadhiya sir aan fadhiistay ma aqaani marka kusaay akri bacdi waxaa isku yani isku galay sacambaruud iyo kamid ahaayeen waxaa yiri waxaa yireen waxa waaye yani fuqahada badi naxwile maaha markii minhaaj la galaayo wax la galaayo la akrinaayo usiga markiiba meel iskafalinka sheeg khala <laughs> ishi culumadii ka qadartay maqaadir ilaah alla u naxariisto cilmigiis waa weynaaya waa jiraa amsha qabiilka halaa u keeni daxwaas u bilaabaysa cadbilka sheekha maxaa imaajiri sheekha waa loo utixinaya sheeka iyo manhaajka waa loo utixinaayo usna waa akri jiri dhulkaan oo gobol galaha dhexas ku akrijiyey rihaankaas u akriyey waxaas u akriyey xubutwaac su akriyey waxaas u akriyey usa mareeras ku akriyey anuna iskuta waa axkaamta maa dalik anina sheekay weynas mahay aad weyn maaa waxaa ka dhamaysta kulli aan ka dhamaysta iska ubadnay tumahato sita usa iyo xariir wadi daa'iman bacdii sheekaas waxaa lasoo goleeyaa isleeyaha laxwaas ka hormaray bacdii iminkii culamada oo kitaabka aksaya sheekihiisii fasalee taagaa muslimiin culamada darka horwadaan xujadiisa ogedahay laxwa isku xujaytama laxwa isku xujaytama mark markii dambe gadaadihii qalbiga waxyaabla waaye w ciwadkiis waaa ka amaassan waaa jira shay anagaa dugni sheekh madina kuduga aha sheekh madina kuduga sheekh madina macalum karam kuduga maxaa yeelay qalbigiisi kala iskalaaday gurigaas waxaa dhintay alxamdulillah alcasiim weyn fiican asahay ee marka waxbaa kastooma aragti al adab maca alculamaa waxweyn شيخ يعني الشيخ هذا تعرف يروح الجفاء يعمل هو صار يعني الانسان قبائل واحد maxaa yeelay sheekh yahoodi oo sheekhaasha ahaayeen ay sheekhay ugu noqdeen ogaadeen waayo waqti hada xasaas ma ho ah ogaadeen waayo ashraafa sheekh man eh sheekh yani waxa u eh marka sheekhaala sheekh eh aw eh sheekh yahoodi sheekh dadkii sheekh yahoodi sheekh ula hadi waayo ay sheekh yahoodi sheekhay ugu noqdeen maxaa yeelay cilmigii waxaas gaarsiiyey yani barashadii adoo laandeer ah oo gobtihid maalinka laankaata kabarahiisa berkiga bar lahayd ad laftaa wax baro laandheernimadi ku darso gobnimadii ku darso cilmina ku darso aubahaninbe ki kaalaga gaabnayo hay hay idinkana ficilkaas waa fiican shay maxbuud waaye laakin shay a ku jiraa imakiis weynaada cilmiga barta waxba inas taraa hadda cilmiga waa yareesaysafee waxay gaari ogaadeen waxaas gaari oo qabiil weyne daaroodka qabiilka uu badan waaye soomaaliyana waxaa umaleya qabailka uu badan isku jiraa hadii la fiiriyo بعد ذلك علماء صالح وبوحدة هو حبرته ومعنى الكلمة معنى الكلمة بعد الشيخ هاشي الشيخ ما يقولك أو شيخ هذا هاي أي شيخ ونخذه هاي بعد ذلك هو دوران حول العام ما هو العام حول اعتراف حول العام ونورا الشيخ هاشي الشيخ و مع ذلك يصير علمي يوسف قاري هذا والله غير غير ما أن الله قابل كوسي تغيثة ما هو السيف حلوة حتى الفيريو علمي من الأرض يعني كهذا هو مجتهد ficil waa kuhaadi xamaasa taa daraadeed waxay barteen cilmigi xooga leh badi sheekii saanaa tahay aakhir sheekii waxaas ka dhacay saas tahay daba waxaa lu mubtada ka dhigo khabarkiisi nasbi waaye inta waaye kalama allahu muusa takliima camal intaas tawasuca ku jiraa <coughs> khilaaf akar أكثر النحاة أكثر الفقهاء هذه خلاص توسع توسع تسامح يبقى يعني ما يعني ليه إذا شغلك حساب علم لبرت الرواية ونقول وأدينا في كتب السحاب لا معنى يا الرواية يعني وحال نفس على قديدو هاي ما هنا ولا حلوة عمل ولا جديد هاي kabiira lxaajim aho xaruma xaaraam waaye kabiira liziina xuunkeedii waxa waaye <clears throat> xaaraam waaye hadii loo isticmaalo dhejintaasey macnaha meelaa kaa jabji oo kamid ah yani shayga weelkaa kamid ah waxaa lu dhejiyey karinna waa la hiraa laakiin duqata alcarbeed dabba macnihiis waay ilsaaq waa dhejis laakin unuka harmalilaynaa musmaarka wax lagu kakawo ama alxan alxamo saas mayhiya loo baahdo inaa shay yani looga jibo mayhi laga cabi lahay mays oo yani abriiq waay baakuli waay dawadiisii gaarhiisii afka yani meha laga khawahaayo waxyaabahaas waxa loola jihi dahab ama qalin haddii ziina daraadeedii qorax ahaan xarago daraadeedii loo dajiyo shoob aan wadnaa qorxis ahaan loo wadhajiyey oyna weyn tahay xaaraam waaye isticmaalka lazina maca alkibar oo lahuwo oo weynaata shakab aan ku jiran lakana dudaynin xaaraam waaye aw amase sagiiratan waaye biqadri اlxaaja dabadiya waxay naqatay tooyar oo biqadri اlxaaja xaajada qadarkeedii alaa kuli xaal mas'alada lix camal waaye hadii la suuraayo suurat lmas'ala lix waa gaaraysaa sagiiratan biqadri اlxaaja inta waaye falaa xaaraama lagahaayo xaajooy maxaa tahay waaye qadr alxaaja iyo qaliil maxaad ku yihiin qadr alxaaja waxa waaye qadarkii laga suubi lahay suubiska u baahda mayjaway qadarkii suubiska ubaahday lukabka ubaaha lahaay oo dhejinta ubaaha lahayd qadarkaasaa leedahay wax laga caajizya maaha ciladana waa curfigaa lagu fiiraa can gayriha eyrkeeda laga caajiza looma wade waxaa loo baahday in idoo suubay si kale umaqaba haysto eyrkeeda laga caajiz oo eyrkeed ma la heli karo waa la waaye ma la leehay ma isla aan le waay qadr اxاaجة falaa yaxrumu hadda ma suura hinaa mase inta waxa looga dhimanad weyn waxaa dhiman yani markii la yiri intaan soo wadni mihii oo bihi wasaa'il wasaa'il saalima oo kulla daahirin mahedin fi lasaxi dabacdooda isticmaali macnaha calaa kuli xaal isticmaal weyl walba oo daahir isticmaalkiisa xalaal ah weyl dhaahiraa la wadaa wasaail wasaail waayo maxaa biha alu shubtaa bihi wasaail waayo iyada lagu shubhaa wasaail wasaail waayo inta waayo <coughs> calaa kuli xaal balaastikii camal waaye weyl laga dhigto waa banaan yahay geedkii waaye ganuunkii waaye weylkii dhagax caami waaye alaabtii macaadinta heed camal waaye bartiikii laga suubay waaye dhammaantood oo banaan yihiin uga laga yeesho oo magaciisa biinu shubto waa banaan yahay waxaa lastin ilaa dahaba wafidatan aa lastinoodi waxaa laga soo istinoodi manduuq almas'ala manduuqeedi kelimadaan sheekh ilaa dahaba wafida manduuqa laga istinoodi waxaa laga soo laabta laga soo reebay aa lasoo reebay ilaa dahaban aa laga soo reebay wafidatan manduuqiisa laga soo reebay <coughs> manduuqeeda laga reebay isticmaalkii xaaraam mafhuumka calaa kuli haal waxaas yahay weel walba oo oo daahir aan ahayn oo nijaasa ah nijaasulceen ah ma loo dhawaahaayo weel walba mafhuumkii hadda waaye kan waxaa waaye xalaal waaye geed waaye balastic waaye caag waaye manaa qori waay yani dhagax waaye kulli kuwaas yani xalaal waaye biyo luu shubto weel alaab luu shubto weys haati luu qabaysahay kulli xalaal waaye ilaa dahaban wafidatan ala soo reebay dahab iyo fida maahane maxaa manduuqoodi waaya manduuqii ala intaan waaya maxaa laga soo istasnooday mafhuumka maxaa la maxaa waaye weel wal mafhuumkiis maxaa waaye mustasnahaa minhu waa mafhuumkiis waay weel walba laysa bidaahir aan ahayn oo najisul as yahay macnaa ceentiisa nijaas ay tahay laguna ma hayo mafhuumkii kan waayo keewaayahay marka jifulceynkii baktigii baktigii makaarkiisi naf baktigii makaarkiisii aa laga dhigtay sabraar aa laga dhigtay ama karbad aa laga dhigtay ma banaana ma banaana <clears throat> biyaa lagu shubaa a laleeyaha ma banaana intaa alaa kuli xaal intaa waayo baktigii inta la maqdeynay waa saas hadii lamagdega xaalaa la waaye maxaa yeelay iyaga waxay ku jirtay wasaaishii oo magaciisi waay ku xalaalo waayeen ay daahirkuna qaysi idibaaq idibaaqay ku daahir naqaayeen ma lamaqdaynin hadda baabkeedana wamaa doonaa kusoo gee nafka baktigaa la siibay waa la engejiyey sabraala laga dhigtay qarbada laga dhigtay calaala laga dhigay calaala waa taqaanin calaala mataqaanino dadkaay inta xamar calaalay dhahi jireen duuniya camal bano waaa jimaa adduuniya asal alaalka maxaa dhan ubaddahay halaalka tiif waxay ahaa jir wa oob awliga suu biyo halaalkana maxaaragka soo jelin daaya gaalkaaya ubadda kaarandoon laha isticmaal magisha hawaan isticmaalaha halaalka mahabtiin oo juuni camal laga dhigahay waa kaasa maxaarkii baktiga ahaaye calaal laga dhigtay cusub ne hadii waxa lagu shubaayo weel laajafeni hadaayihiin yani ahaan yani laajafeyn maku waayo najaasulceen waayo usugay oo la maqdiyayna waa la jisulceen laakin haddii jaafeen ay yihiin kan lagu shuwaayo galey ingagaa lagu shubay oo engagan shiid budo shiidana lagu engagan waxaas yani yani gooni waaye maalkiisa gooni waaye calaa kuli xaal wax fiican maaha waxay nijaas nijaas ceen waaye ma nijaas yahay haddii nijaas yahay xaaraanba waaye hadda ma nijaas yahaye haddii nijaas yahay oo axadkooda isqoyo yahay waa taas nijaas bay lahda waa nijaaso waaye maa laa jaafayn maa iska leeyahay lama shay nijaas lama kolkaa engegan yahay waxa taabata horta nijaas engeg ay tahayna masijaasaheyn intaa ahayd marka maxaa ku baxay inta sidiisahay daahir waaye markaas ma nijaas yahay laakin eygii makaarkiisi khanziirkii makaarkiisi najusulceen waaye jaafigiisi nijaas dhahay kaasi wata khanziirkiis hataa yani jaafeed ahaadaane kaluu shubaayo maqaar a a laga suubiyey magaciisii maqaar a a laga suubiyey magaciisii weyl laga dhigi weyla laga dhigtay dhalaa laga suubsaday sabraara laga dhigtay tarbadaa laga dhigtay maaa laakin anig waaa dheerhaya inta loo baahanya aan sheega rabnaa wayaalkame waa dhaafi kara al cilmdusadakuday dusada shalayba sharni mogtahay eygii mahaarkiisi looma isticmaalaayo maxaa yeele eygii asalkoodba nijaasay ahaayeen xaaraam waaye maxaa soohey weeliyaalka laga suubsado oo lasoo booliyey weelkii lasoo booliyey isticmaalkiisii maxaa ahaa xaaraam waaye soo boolisi bahuliya lasoo xadi soo dhacdi waa soo xadi booli maho biyaa ku shubatay xaaraam tahay xaaraam maxaa su yahay macna aakhira macna kale waaye macnaha kale maxaa waaye istiilaa calaa xaqi lgeyr waaye nin kale xaqiisi adka haalib la xashiis aad soo dhacday qasbi macnihiiskaas alistilaau calaa xaqi lgeyr alyaraha xaaraam waaye maxaas xaaraamo nafti xaaraam ma eene dala ahay waaas ahay magaciisii geedas ahay ganuunaas ahay xeera ahayd saxanaas ahay yani waxyaabahaas asbahay miaal bacdu miaal xaaraam waayihi maay xaaraam ku noqday kaasay ma ahe iigaastooba xaaraam ahay daatadoodi ma ahe ee daatad waa xarimti kan caaridkaas oo istinaa yani gaalib aasho ninkii lasoo dhacay xoog looga soo dhacay taas xoogaas ah maxaa yeelay xoog wax lasoo haatin xaaraam muhay waxaa jirta xaaraamtia lama aado waate magaciis xaaraam ansaxaayo iyo xaaraam ansaxaynin culamada isku haastaa lu shubtiye see waaye waxay dul ay qiyaas ka dhigteen mininkii la booliyey maradii la booliyey yani in l in in iyada dhan xaaraamay ahayd salaadeedii salaadii ludugta xaaraamaayo waa ansaxaysaa xaaraam ansaxaayo waaye salaadii ludugto waa ansaxaysaa xaaraamna waaye dembiyaa kasoo gaaraa maxaa yeele intii dharkaas wada dadbe dembiyaa lagu qoraa salaad waa kaaga dhacday xaaraam ansaxaynin aa jiraa insha allahu axkaamta ficli xaaraam ansaxaynin iyo xaaraam ansaxaayo xaaraam ansaxaynin waxa waaye awqaada oo bilficli iyo bilwakti lagu xarimi xaaraamnimadoodii cinda duluuci الshamsi bacda salaati الصubxi xataa tartafica meeno xataa tartafica iyo وعinda الاstiواء xatىa تزuula وعinda الغروb xatىa تغرba inta intaan xadيikiina nahanaa can alaaثa saacaati xadiidka ilaahay waaye kaas xaaraamkiisii xaaraamna waaye hadda camal waaye salaada subaxaan bacdi waqtiga salaad bilaa sabab ah inaad dukhada hadday ahayn hadday fardi ahayn haddii waxyaal kala ahayn baabkeeda ku imaan doontahay oo ahayn salaat xaaji camal salaatistikaara camal kuwaas camal oo sababta aan la helo sababtoodii mutaakhirka eh in la dugto xaaraam aha xaaraam aha waxaa kamid hal meela misaaleyna waxaa kamid eh alamid eh magaciisii junuud lmayta waxaa junuud yani oo maytadii waxaa kamid a ki kilaasbi oo caarid daraadiis u xaaraamowey waxa waaye makaarkii bani aadamka oo lasoo fiiqday oo weyn laga yeeshay ya allah bajajr leh makaar bani aadam dhintay makaars lasoo fiiqday waxaa laga dhigtay waxaa laga dhigtay junior ama laga dhigtay kiisaa laga dhigtay garaas balaa laga suubsaday ama kiis malbaas lagu shubtaa laga suubsaday ama waxyaala oo kiis yaryara oo xaliinta lagu shubtay waxaa laga suubsaday xaaraam waaye maxaa yeelay bani aadamka waxaas ahay muxtaramaas ahay intihaaku xurmatihi xurmadiisii oo la qarirane xaaraam waaye maxaa xarimta min xayu intihaaki xurmatihi waaye kana min xayu isticlaal xaq ahay marsuubka min xayu isticlaa xaq as ahay axsanta xaq ahay kana waxaas dhahdi yani min xayu oo intihaak lxurma xurmati bani aadam la qarariyo xaaraam ahay hadda waxaa lamid walow bani aadamka asiga gaal ha ahaado walow mubtad ha ahaado xarbi ha ahaado yani bani aadam maqaarkiisii dilkiisii waa la baneeyey gaal xarbi hadiskuhimaad waa la dilaayay laakin usoo nool la fiiqdo usoo intii lasoo fiiqdo maqaarkiisi weel laga dhigto walan taramnaa ay ka hor imaahaysaa bani aadama ay ka imaahaysaa xurmada bani aadamka yani in oo la qariniyo xaaraam waaye intihaakulxurmaa maya ku sugan intihaakulxurmaa yaa maya ku jiraa saas daraateedi aa loo xarimay xarimay maxaa yeelay xaysiya daahir waaye waa la isticmaala maqsuudkii jildulaadamigii lamaa taxriimkoodii lama shay kale waay caarid waaye maxay kama hasku xaaraam naqdi يعني معنى كلايته معنى ملك غير استعماش اسمها أتك غالب هاتي حوض وسو غابتي وسو لعبي ملك غيرنا استعمالك سحارة ما إلا رضي سماينه نك هذا أسكوا أسكا رال الله ما ينه مستعمالك تبولي يعني راه حرمة بني آدم كحرمتيس ولا غرين حرام أحد كان النبي محايلي عليه الصلاة والسلام وعد كبير سقاط مغر guur naqaana sibraan oo xalaalah oo daahirana oo lasoo maqdooyey shinin may shinin riyaad saalixiin ku aragtay may shinin waa ka qaatay inta waay wa min qadxin combo oo yani galunkii waaye waa kan min qadxin qadxiga hadii liraa carabta waxay isticmaashaa kulli shay weel dhan galaasna waa lahaa laakin galunkan oo baadiidaaya oo geleyda iyo ay isticmaalaan kaasaa lilahaa weel oo waxaa waaye geed mukhadabna waxa waaye dhagaxna qori wax laga soo biyey waa kii sheegna waay intaanaba waa ka caawiyey markaas <coughs> weel oo baaraas ka cabiya xadiid leeyahay waa jira ah, laakiin waa laga roon yahay bacd alculamaa waa diiday weelka maarta ah wax lagu dhamo wax laga cuno waa la reebay liajli dhibi ahaan markaas maxaa yeele ninka caada ka yeesho weel maar galaas maar biyo ku cabada dhulka waxa u jirna خلاص يا وانا خبيت جد دي انا معباي وهي اشوم ممار وخبي صفريه لما مار انا حمر كرسي وين راح بدنا وخبي ايه تحلول كيا ملو قالوا خلوا وحبل جدي واديدان حلين يعني يدك عاده كياشو انها يعني اساس استعمالان jiro badan oo daawo lahayn ah kala lataa waxyaabaa jiro badan oon daawo lahayn weel kamaarta ah ka timaadana wax loo dhibasasay dhahayaan inta waaya ويحرم استعماله حرام waaye وkda اتikاaduna waa soo sheegay m intaas kuli saas le waayo marka gaalkii alrs waay dilkiis waa balbaleeyey maxaa waay jir dilkiisa banaana jir dilka saa bakaarka rafiiqa jir dil maho dil markoo toog waa beenna waxay leeyahy culamada waxay leeyahay dil waxay leeyahay gaalka waa rabaa bakti oo xool si waay intihaakul xukma ma a kan la fiiqahay ee baktiga lagu xooray isku mid maaha duulaa khabalaa kaas naftiis waa laga rooya oo meydkiis ay aloo xooran leeyahy waa runta gaal inta waay hmm. inta إلا ذهبا وفضة واسو sheegnay kulli waa ka baxnay ijmaacay ku xaalan baxnay laa tushrabuu xadiidkii ijmaaca laga hormariyey إلا ذهبا وفضة فيحرم استعمال كذا اتخاذ في الصحيح ويحل وحبنان أحلال المموه كنا روي في الأصح من غوانه ويلكي مموه أهاي أولا روي kaasi isticmaalkiisii xalaal waaye kaasi la isticmaalo xalaal waaye mumawa waxaa lihiraa iga ol shayga macnaha waxaa waaye weelka waxaas ahaay matalan ba galaas baa isticmaala camal oo birta eh, eh, ah oo yani macdanka ah yani dhagax ah dhooha camala waxaa la saaray dahab ama qalin aldho algu dhalooway hmm. dahab iyo qalina la dhooloway fain xasala shay-un min haddii shay-asu xasilmo haddii la dib loo bandhigo oo dib loo dhaweeyo asoo dhi waxay kasoo dhilaalaayo haddii dahabka asnaaqdu waxay kasoo dhilaalay baala kor saari kaas haddii dahabka asnaaqdo waxay soo dhilaalay xaraam waaye bacda alcardi linaari haddii rasaas as ahay weelka dahabaa lu dhaloo way markii dahabkii dabka la saaray waxaa kasoo baxay meshii waxaa soo baxday yani dahab baa soo baxay salia soo sheegay xaaraam waaye waxaili kama la leeyahayo kii oo magaciisi ma aha mamawahi naftiisa oo dahab ahay waaye haddii iska soo ba soo dhilaalay oo dahabkaas ahayn oo rasaaskii oo hoos jir as yahay xalaal waaye raas hoos jiro markii dadka loo dhaweeyo oo loo dhaweeyo oo loo bandhigo yani wixii soo dhilaalay dirasaas la qabo haddii maar ahay maar ay noqoto haddii ber ahay beras noqdo markaasi xalaal waaye cagsigii waaye waxaasad hadawaati kor aa la saari hadan maartiya waxa la saari dahabgo dahab ah oo galaas dahab ah maar la saaray cumar saasaa la saaray haddii badan oo la dhoo bandhigo haddii loo bandhigo yani loo bandhigo kaasi <coughs> hmm, loo bandhigo dabka loo bandhigo waxaa soo baxay waa asdaqdii maartii haddii asdaqdu xalaal waaye haddii maarta ahayn cagsigii irshaadka aa ah, ka warami maxaas leeyahay meeshaan weelkaa dahab waaye ama qalin waaye maxaa sida irshaadka ushiya waxaa lagu daboolay haniiga korkiis bigayrihi maa a lagu daboolay ishaa an yacumuhu irshaad maxaas lafdigiisii ayr ushiya ow ayri ushiya bihi ayr aludawoolay bihi bilinaa'i macnaha waxaa la wadaa weylkii dahabaas ahay ama qallas ahay waxaa lagu dawoolay eyrkiis ayrihimaa shaadka gab ow ayrin ow macnaa ayrihimaa idaafadaas le tawiinka waxay keenaysa ow biayrihimaa eyrkoodii ow ayrin ay ayrihimaa ayr adahab waa soo hadalkaa soo horeeyey shaadka macnihiisa waa iswataan ushiya bihi aludawool dawoolka cabir fiiri laa agsuhu maya mutaxasilan fiihimaa macnaha kan la dabooli dahabka iyo fidaha haddii lou daboolo laabta loo bandhigo waxaa soo baxi lahay shaygaas soo baxay kii yaraa soo baxlahay falaa haddii dahab asaga weyn iyo ami haddii yahay oo waxaa lagu daboola yani maara lagu daboolay ama keyrkoodii markaa fiiro waaye lagu celin cala annaari waxa lagu dawaali waxaa ka baxaa yani kaanaas maasnahaa baabti i waciin ahaaye xalla isticmaalu ilaahi shaydka waay laa cagsu mutaxasilan fiihima saas leeyahay ow ayr lgushiya bihi laa cagsu mutaxasilan fiihima ifraadka wataa inta waay mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, marka naag yaan yidhi maxaa faqi ku jiraa sababta la diidi waxa waaye weelka laga dhigto saxan baaquli waa la soo sheegay ee naagii shoob ay ka dhigahayaan usiga cayntiisii xaaraan maaha naagii shoobay maxay naagaha iiba badeeca waayo waxay rabaa la qorliyo waxaa laga rabaa ninkasu isku jeclaan lahay ninkeed isku raaci lahay waxaa lagu qasdaayay dhanba waxa waaye qarda ziina waaye ninkeed inay isqorciso nintado maaha qaranka dhan oo loo baneeyey waxa waaye zina ninkeeda inay usuubsato waa loo baneeyey isku qorxiso waa loo baneeyey waa la rabaa tinteedii haddii cadaanta hataa maxaa lahaayey ninka waa lahi karaa madoobeyso xaaraamas ahay laakin ninka aniga saa majacliye i madoobeysaba taasaa yani qalbiya rabaa manaha ilaanso waaas qaradu zina qaradu zina iyo ahaa markaas marka xadiidkii oo reeba kulli ninka weelka oo qalinka weelka qalinka weelka reebka u isticmaalaayo waa la soo sheegay insha allah isticmaal kulli daahir ilaa dahabahu fi lfan mano fi lasaxi almamaduhu ah xalaal ah nafiisu ah xalaal ah wayaxilu nafiisu wayaxilu imaa nafiisa ah xalaal ah oo daabi qalan ahayn kayaa uutun waay fi ladari mana qabano wamaa dubiba waa kan ah bidahabin ufidatin dabatan tadbi bal mayna waa soo sheegay waa kasoo baxnay lidiilka xaruma lex suuro ka baxaysaa lex suura ka baxaysaa yani markii oo magaciisii lexda suuro iyo todoba a qadaraayin laakiin culimmada xoogeed waxay leeyihin tama lama kun suura waay yani intaan oo lixaajatin likabirin waxaa la soo sheegay intaas waa gaaraysaa aqsaamu daba waaye yani dabada qeyb ay yani leedahay lix qeybood ah hadda yani inta mulhaajka iyo waxaas asqunaaha umaleha waxa waaye lixda qeybood waxa waaye kabiira liziina kabiira bacduhaa liziina kabiira liziina xaaraan waaye o kabiira bacduhaa liziina bacduhaa lihaaja xaaraam waaye markaas o kabiira lizina waxa waaye dhejintii oo lu dhejiyey weelkii foqnaay ama jabnaay ama karintii la karay iskale karin hataa iskale dhejin karin waxa lagu karay caasi ay weyn weyn waaye waxaa loogu karay ama lagu dhejiyey qorax daraadiisii alowda alowda lagu dhejiyey xaraamun xaraam waaye kaas amase bacdigeedii waxaa loo qaatay dhejintii bacdigeedi waxawaaye waxaa loo qaatay aa loo dhejiyey qorax daraadiisii bacdiga kalena birka kalena lixaaja baaha daraadeedii oo islaax ahaan si soo sheegna waxaa loo dhejiyey <coughs> halkaas laga qawaay meelbalaayo reerkiisaa lawaayi ama ee salaaxaasaas naqdi saas inaad ku tooso lamadaan xaal oo kabiira lizina bacduhaa kabiira lizina kabira bacduha lzina bacd lxaaja lamadaan suuro xaaraam waaye sagiira lzina sagiira tooyar waaye yani dejintii waa yar tahay qorax daraadee qorax daraadeedii aloo qaatay aloo suubiyey sagiira waaye tooyar bacdiyeed lzina waaye bacdiyeed lxaaja waaye madaxa ku qabo kartaa bacdiyeed lxaaja waaye waa kaas kabiir xaaja waay waxaa la dhejis kan la dhejiyaa wanadi kuwa weyn waaye xaaja daraadeedi kulligeedi xaaja daraadeeda loo yeela taasne yani makruuha waaye saddexdaa nooc dambe kiraaha waaye markaas sagiir oo kulligeedi yani waxaa loo qaatay dhejin oo dhammaanteedii waxaa loo suubiyey be lixaaja daraadeedi sagiira waaye kulligeedi waxaa loo suubiyey ziinama looga suu bidnee waxaa looga dhejiyey aa looga karay weelka looga karay baahi daraadeedii waa loo baahday oo maslaxadii asaa naqatay kaasi xaaraan maaha karaahna maaha bandiida mubaaxa waaye mubaaxa waaye inta maslaxdii manacno fadabatuu inta waaye صغيرة بقدر الحاجة فلا صغيرة لزينة وصدبني انتان او صدبني اكرامات ده حديث اين حتوى لما الصورة وهرس وهرس صغيرة صغيرة لحاجة كبيرة للزينة كبيرة للزينة كبيرة بعضها للزينة وبعضها لحاجة حرامها سدع لي ثلاثة كبير صغيرة للزينة صغيرة لحاجة انت كل بيت على الشارع saddex ay ahaayeen iyagana makruuh waaye sagiira liziina maxay noqod waxaa hoos hoos jiraa magaciisii suwar kalaa ka hoos jirtaa haddii shakiga weynaanta iyo yaraanta kama weyn yahay amase waa yar yahay amase waxaa la siinaya markaas marko waxaa laleeyahaa zina loo yeeshay ama bacdiga lizina oo bacdiga lixaaja markaasay kiraaha lacugmihaa lamadaas shakiga waxaa yani xurmada waxaa ridaa haddii ida lixaaja ay tahay shaki iska galoo ma weyn tahay tan oo meha lu ma yar tahay xurmo ma aan walaa karaha saan le lizina bay tahay oo lilxaaja ma tahay marka kibarka waxaa loo ogaahaa markaa saas la ogaado iyadoo karaaha waaye marka sawirkaa la ogaadaa xurma ma aanin haddiiba oo kibarka la shakiyo sigarka subataa kulli waxaa loo aludaraa inta soo horti oo suurat daba dabada suwarteedii suwarteedii inta oo soo horti aliskaga daraa maxaa almashkuuku fihi kalmacduumi ano mashkuuku fihi kalmacduumi وضبط الوضع الاستعمالي او كبيرة لحاجة حاجة دراديدي وين تحي دجنتي دجن وين واي ضبة وين واي دجنتو او كبيرة وين واي معنى كرن او وين واي بحاجة الحاجة دراديدي الو كري الو دجي جاز بنان في الأصح من غولو وضبط موضع الاستعمالي isticmaalka meesha laga qabahayo camal maaha dhejintiisii dhejinta lagu dhejiyey ah, waxay lagu dhejiyey mawduc isticmaal ma aho <coughs> dhejintiisii dhejinteedii maxaase kagayrihi waa tofil asaxi eyrkiisii camal waaye mawduc isticmaal ma yani oo afkii biyaha weelka galaaska afkiisi waaye haadadii meh afka laga cunaayo gacanta ma aha meel gacanta laga qabaayo waaye meel yani oo lagu isticmaali lahay mehe laga qaba lahay aaladii mehe laga qaba lahay weelkii mehe laga qaba lahay me yani farow waaye mehe farta laga gelihay mehaasi mawdic isticmaal camal intii mawdic isticmaal dhanbe kageeri ay kuatoo tahay fi lasaxi qowlka asaxnimo badan manaan qabano fi lasaxi manaan qabano maxaa yeele isticmaalka weelkaa loo nisbeeha damaantiisa macna lacayna sawa khoyadana waa ku jiraa yani waxaa la arkaa zini qadarkiina ahaa mawdicka ama ka badan intaa kulli maxaa loo reebay khoyalaa khoyalaa ku jiraa weelashaada nafiis baa la reebay waxaa jawaahirta ka qiimo badan boqol kal halkoo yar waxaa la gadaa intaha milyuun ala gadaa aligaala gadaa halkoo yani waxbay ahayn fiinto yar waa deymanka waa todoba boqol sideed boqol kun riyaal klii maxaa waaya soo dhafato yani balaas weyn asbata laba boqol kun aa ka bixi boqol konton kun ma gaaraya weyn afar kun shan kun waaye kana boqolaal kun waaye yani dhajiskiisi dhajiska gabalaaloogiisa oo diyaamantaa saas maca dalika xaaraam laga dhigi weelka laga dhigt gaas laga dhigto saas yani maxaa sababta waa nin soo sheegay kuwaan waxaa waaye lamadaan waxay ku gaareen dadka dhan eh, a kasaayaan ishaa ku dheerahay faqiirkaa ku qalbi jawaa hadis arko maysaa yaalo oo wiil ka dhigteen dadkii wiil ka dhigtay dadkii shalla ka dhigtay dadkii indhakuul ka dhigtay dadkii yani qaada ka dhigtay dadkii kharsi ka dhigtay dadkii xiira ka dhigtay sixaaf nabig sixaafin min dahabin iyo qascatin qasca iyo sixaaf xadiidkii waa imaan jirro kenya intaa lasoo sheega laga dhigto waxay waxaas ahayn wiilkooda xaraam waaye waxayna xaaraam waaye aw dahab oo ifidoo intaa maxay ku gaareen waa malakasaaya leadaab deemantaa ma la kasaayo xukunka xoreeyada kasuunyaysa burjaanka ma la kasaayo magaciisa yaaquudka ma la kasaayo waa samiin waay dhamaanto xajaab samiin alyana xajaab kariina aluu magacaawaayo waa kasaaya male aadaabkii qalimow maxaa ku mudatay waa kan oo dadkana ay ku intaa ku sii hayaan maalinkii xadiid aa ku himid xadiidaa jiraa kitaab dheeraa oo rubaaciyaad tulaatiyaad subaaciyaad mushaariyaad oo axaadiid badan ka waramo saxiixa oo badan yihiin mutawaatirka tay badan yihiin aa ku himid korka mahaayo laakiin marhore soomaali waxaa isleeyahaa xaawa iyo abuna aadam markii jannada laga soo bixiyey oo geedka daraadiis la soo bixiyey makhluuq dhan waa ooye waxay joogi berigaas oo joogi geeda dhan waa ooye lo waa ooysi eri waa ooye geel waa ooye uunaay dhan berigaas oo jannada ku jiri waa ooyen bacdii khaaliqa weydii dahab iyo qalin ma weyd ma ooyin i kaligood waa joogi kale jannada ku jireen ma ooyin waxaa la yidhi maxaa idinku oymayseen dadkaaba oyne yaa rabbi nu addoonkaahi aday dhexgeliyno adaa uumatay adaa mahaangelisi ku uuntay haddana adaa ka bixisay dhegeliya dadiin magaleyno rabbiyo adigaa idib dala ay noogu tahay maxaa aan oyno aadam bixiskiisa iyo xaawa waxay noogu tahay idib dalo ay noogu tahay taa daraaddeed unanka mana dhexgelina adi addoonkaadi rabbi adi addoonkaadi addoon ilaahis dhexgala babaloona saas fiir macnahaas bacd ilahi waxaa siri baxa xadi lafdiga xadiidka macnihiisa macneeyo riwaayat lxadiid bilmacna waa banaan tahay waxaa malad kamid yahay hadda bilmacna ma aho طلب العلم مxuu laleeyahay فريضة على كuلi مسلم xadيiثka ah ومسلمة رواية بالمعنى waay بالمعنى مفهومka طلب علم علمina ضلبo فريضة على كuلi مسلم xadيiثka kuogtahay ومسلمة رواية بالمعنى waay taas cمل waay bl hadaba kusoo marya Eh, marka waaa isleeyahay yaa rabbi ilahdeen unuk man dhexgeliyn ilaahay bacd waaa sira waxa khalqiga dhammaantiisii maad idinka joogtiin aan raacsiiye inaa khalqigaan hogaamiyey waxaad idinka yani maytiin inay ahaadaan khalqigii dhan may idinka tii inay ahaadaan hadda nin kastoo dawla ah oo magaciisa marka la khabta dawla haweenka maal badan dahab la siihaa waaa siihaa dahab soo siihaa dahab mansasiyaha jawahir jawaahir iyo dahab baan kusi waa hogaamaa markaas hogaansamaa nin kasta oo gadisan kuus kiish daabadin soo siiyo ormaa kiish baa la siiyo waa lagu bedela waa la dooriya waa lagu bedela bes alaan boosay ka joogtaa bal fiiri dhamaan uma aha beesna adduunka socota doolarka fayruus iyo yaaquud iyo nafis uma dhamaan ah dahab ah uyaan usigaa waxa yeeshay yoonkaas ay daabi qalhal waxaa macnaha ilaahay siiyey waxaa ilaahay heli baha mid idinka matiida haliga dhacan ba siiyay raacan inay hogaansamaan ani ani yeelay inta فائدة أنا أشياء معنى سبحان الله وعسري واستدراك أهمي مركسيري استعمال وضبط النموذج عن استعمال كغيره في الأصح قلت استدراك واي معناها المذهب مكان تبقى علومه مذهب الشافعي وايه تحريم ضبط الذهب ذهب كده جنتيسي karintiisii xaraam ahashidin waaye muطlaqan ba wallahu ebi aclamu waay ani ku caalim ku caalim eh saa ku caalim eh aclamu min kuli caalimin aclamu min kuli caalimin hadii laga dhigo seed loo dhaaf lakin wallahu ebi aclamu ku caalim eh subxaan allah علمنا بما كتبنا ذكرنا بما نقينا بخيرك يا لطيف وبذكر وآفاق بما الكريم باب أسباب الحدث باب أسباب الحدث إمام نووي وحسن باب أسباب الحدث حدث أسباب كيس باب كيس هذا كواي هذا كان باب أسباب الحدث حدث يوجد الآن أسباب كذي waxaa la wadaa xiisa la-aantii oo weysa u baahdeed kaasaa la wadaa weysa ah waa soo sheey ictibaari waaye waa soo sheegay asbaab saas waaye hadal waa ku jiraa dheedheer naxw xadiisi mantiq xadiisi insha allah waxawaaye intii hadda aan fijiya oo oh, kunuga culiga aan ah, ah, adkeysana aan barano ilahay <coughs> asbaab macnihii waxawaaye waxaa loo jeedaa asbaab sabab oo la waaye sabab waxaa loogaa shay walba a maa gaaro shayga oo heerkiis lou gaaraayo asbaab la helaa jiyad waa la helaa lacalii abluga asbaaba asbaab asamaawaati waa arkeen mala ilaha yani waa lasoo qasay magaciisi dadkii mamhuuriya dadkii magaciisi haa kuwaasay aayeen suaal ugu daranaya haadana ibnu farxa asbaab leeyahay asbaab macno badan la leeyahay calaa kuli xaal sabab waxaa loo jeedaa shay walba oo waxaad adiga ujeedid oo rabtid ad ku gaaraysid shay walba oo heyrka ay ku gaariyaa la oo ku gaarsiyaaya layadaa shay heyrka ku gaaraya layadaa tacriif albaab waa loo hormaray tacriif albaab waa loo soo hormaray xadad luqa iyo istilaax waxay leeyadaa waa loo soo hormaray hadda meeshaan xadad waxaa loo jeedaa xadad waxaa loo jeedaa meeshaan asbaabta lafteedi asbaabtii lafteedii taasiyaa waxaa loo adeefiye haddaan waxaa adeefi waayaa xadadkiya laftiisaa loo wadaa asbaabtiyaa loo adeefiyey marka waxay keenaysaa xadad in lagu fisiro asbaab hoolkiisa lagu fisiro iyadoo asbaab lagu fisiro ama baacdi ahayn waxaa naqayay marka idaafada bayaaniya alasbaab oo hiy axadau ah baab ada baab asbaab xada asbaab xadai asbaabtiisi macnaha asbaab lxada asbaabta oo hiy alxada xada ah bayaaniya idaafa marka bayaaniya ala kuli haal xada maxaa ahaay asaxa waxa waay acdaada afarta ah eh, waxay ku khaas ahaada ugooni ahaada ala wada wejigii gacmalkii madaxii nohii arbaca afraareeno waysada halaa rabi oo la dhaqo oo la suubiyo markii aad qabin adi oo wax kaajibiya ku yimaado afarta oo la dhaqaayo afartaan waxii magaciisi ku khaas ahaada ala wadaa marka wujuubulqusligii oo saddexda dhaqaay masaxii oo magaciisa masax labadaha lama saxeey intaa waay kulli ida ku mid walbane xadadkiisii waxaas kor aas kor kuna aas kor kuna waxaas kor kuna aas kor haddii la dhaqo yani amr ictibaari waaye maalahino yaquum bilacdaai amar ictibaari waaye xadad oo yaquum bilacdaai shay oo bagaciisii hadii la cibaara sheegaayo cibro ahaan loo sheegaayo waa soo sheegnay oo xibnaha ku qumaayo una waxaa ujeeda macnawi waayo oo hadii yani siis loo dhaafo oo intaa ilaahayna amri oo lasoo gelin idaa qumtum ila salaati maxaa ilaahayni salaada aad rukaciisiin min anooma adka rukacdii iska qadara jiranta fagsiluu dhaha wujuukum wujuuhii dhaha macnaa kuqubi oo yani adiga yani oo lagaa rabo inaad ilaahay kuqaabishid haddii dhaqin muqaabiliysta ilaahay ilaahay maqaabiliysta ictibaari waayo oo ilaahay maxaa layidhi wujuuhku waaydiyakumna dhaqa gacmakiya dhaqa iyadana maxaa kuqumi amar ictibaari macna oo yani loo rabo ilaahay inaad kuqaabil inaad dhaqini kuqaabili karin ila lbaraafiqi dhaqa xasuha inti laga gaaro wamsaxuu masaxa duula yani mahdabyaalka barkoodii ma adaanay si kale ka dhigaan calaa kuli ruuusikum madax iyo masax inan ku joogtaa arjulukum dhaha hadda waata ilan kacbeyn qaaqa inta gaar macnaha macnihii intaas un salaayo ictibaariga ahay xasadka la leeyahay intaan waxay soo bisid yaa rabbigaadi salaadiisi ama hotalkiisi ku banaanaha ku banaanaha qur-aankiisi la akriyo markaasay ku banaanayeysaa masxafkii ataabati markaasay ku banaanayeysaa laa yamasuuna mutaharuuna salaada kudukatid qur'aankaa ku akrisid yani masxafka ku taawantid waxaas wii laga wada weynta oo baale ah markaas waa maxaa yeelay waxi oo kukaas oo yani kuqumay acdaaba xibnaas kuqumi aad bixiso xadad yaa sheekha musanifka imaam nawawi radi allahu canhu waardaah aas cabirtay musanifiinta barkoodiine waxaa la himideen ay la himideen baab lwuduui dawaaqid lwuduui maa yubdil lwudua anin ba sidoo ahay cabirteen sheekha yani intaa waxaa sukeensaday xigmo waxaa sukeensaday yani kafolba oo la dhalaayo waxaa la dhalaa usoo weysa qabin soira mutawadica ah, yaas dhalahaa ma dhalahaa usoo weys qaba insaan oo dhasho weys qaba ma jiro awrti calooshees soo baxaa iskueensa weys maas qabin taas daraadeedii yaas cabirtay asbaabulxadasi maxaa yeele insaanka weysa ma qabo isdhalahaay usoo weysa aad oo dhashay